bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul اlmualifu raximah اllahu tacaala wacan abi hurayra radia allahu canh abu hureyre waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllah sala اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi itaquu iska jira oo iska ilaaliya allacaanayn labada lacnada aada u soo jiida allacaanayn aljaalibayn lilacna w labada shay ee aada lacnada u soo jiida ee sababta u noqda iska jira alladii midka yatakhallaa ku xaaja gudanaya fii ariiqi innaasi dadka jidkooda aw amase fii dillihim ama hooskooda iyo hadhkooda rawaahu waxaa wariyey muslim muslim baa wariyey labadaa wey laba lacnada sabab u noqda iska jira waay lacaanaynku bimacnaa aljaalibeyn lilacna waay midkood waxa weye waa midka jidka dadku ay marayaan ku cidlaysanaya oo ku xaajo gudanaya midna waa midka meesha dadku harhsadaanee hooska ah ku xaajo gudanaya xadiikaa muslim baa soo saaray kadalika abu daawuud axmed abu cawaana bayhaqi ibni xibbaan iyo xaakim iyaguna way soo saareen abu cawaana iyo ibnu jaruud waxay kordhiyeen oo xadiidka ku kordhiyeen aw fii majlisi qowmin ama dad meel ay fadhiistaan yani labadaa wuxuu ku daray mid saddexaad oo ah dadku meeshay fadhiistaan golayaasha la fadhiisto iyo meelaha la ysugu yimaado wazaada wuxuu ziyaadiyey buu ihi abu daawuuda abu daawuud wuxuu ziyaadiyey can mucaadin mucaad ibni jabal xaal ka warinaya radi allahu canh wlmawaarida buu siyaadiyey isaguna wlmawaarida meelaha lagu arooro meelaha lagu arooray ee biyo galeenka ah yani waxa weyaan xooluhu ku arooraan ama dadku ku arooran ayb wa lafduhu lafdigiisuna waa ka ittaquu iska jira almalaacina meelaha lacnadda malaacinku waa jamcu malcan malcankuna waa mowdicu lacni waa meesha lacnadda keenta ittaquu iska jira almalaacina meelaha lacnada sababa ahalaaata ee saddexda albaraza iska jira bazaar ma idin qoray albaraz sooma saas ah. albaraaza ku-xaaja gudashada iyo ku-saxaroodka fi lmawaaridi lagu saxaroodo meelaha lagu arooro wa qaaricata ariiqi iyo jidka bartamihiisa qaaricadu waa kala barhka jidka waili iyo hooska meelaha harsimada dadku harsadaan waila dheh Ah, waqaaricata ariiqi iska jira xagga hore ku xidhanta ittaquuda almalaacinada macna wax weeye albaraaza iska jira waqaaricata ariiq iska jira waila iska jira iyo hooska ziyaadada dambe abu daawuud waxaa kaloo soo saaray ibnu maaja bayhaqi iyo xaakim waxaana sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo abu saciid alximyari oo majhuul ah marka labaadna muusan ka maqal mucaad ibnu jabal oo waa munqaic sanadkuna waa aciif saasuu sanadku xadiidku daciifu yahay sidaas daraaddeed baa waxaa wahmiyey oo ismoodsiis ku dhacay xaakim iyo dahabi markaasay xadiidka sanadkiisa saxiixiyeen isagoo majhuulkaasina ku jiro inqiaacna ku jiro waxaa la mida ah isagana alimaam nawowi caleyh raxmat oo isagana sanadkiisa taxsiiniyey iyaduna waa wahmi wey xadiidku sanad ahaan daciifa huu ahaado majhuul ha ku jiro munqaicna ha ahaadee laakiin waa xasanun lishawaahidihi shawaahid kalu leeyahy xadiis meel u markhaati kacaysuu leeyahay kuwaasuu marka ku xoogeysanaya oo xasan ku gaadhaya macnaha sida uu sheekhu albani caleyh raxmat ullah ku taqriiriyey irwaaga iyo saxiix abu daawuudka asalka ayib saddexdaa kaleetana marka waa sugan yihiin marka la yidhaahdo xadiidka shawaahidiisa markii la cuskada mawaaridda iyo qaaricatu ariiqa iyo dilliga xadiidka muslim bay ku jiraan laakiin kan siyaadadiisa dambe oo mawaaridda ah ayadana shawaahideeday ku noqonaysaa ku sugnaanaysa man ayb weli axmed waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin xaal uu ka warinayo aw amase naqci maain ah, aw amase naqci maain yani meelaha ay biyuhu ku jiraan mustanqacaadka biyo fadhiistiga ama biyuhu ka maaxdaan ama biyuhuba ay galaan oo macnaha waxa wey balliyada ah taas man naqcima ayb bukhaari wuxuu yidhi waxaan u jeedaa ibn xajar wuxuu yihi wa fiihimaa labadoodan dhexdoodaba dacfun baa ku sugan fiihimaa damiirka tasniyadu wuxuu u noqonayaa fii ziyaadati abi daawuud can mucaad wa fii riwaayati axmed can ibni cabaas labadaba taa hore ee mawaaridda kordhisay iyo tan dambe ibni cabaas uu axmed ka warinayo ee naqci ma ku dartay labadaaba dacfi baa ku sugan midda hore dacfigeeda soomina garan ta hore dacfigeeda waan garanayo waxaa ku jirta jahaale iyo inqiaac soomina sheeg ayib tan dambena waxaa ku jirta oo dacfigeedu ay tahay nin la yidhahda lahiica cabdullahi ibn lahiica laisku khilaafsan yahay culimada qaarna xadiiskiisa way taxsiiniyaan qaarna waa daciif bay leeyihin laakiin wuxuu leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah xadiidka ninka ibnulhayca ka warinaya ibnulhayca ka warinaya waa cabdullahi ibn mubaarak cabdullaahi ibn mubaarak iyo cabdullaahi ibn wahab iyo cabdullahi ibn yaziidin almuqri alcabaadala saddexdaasi wixii ay cabdulaahi bnu lahiica ka wariyaanna waa sugan tahay oo culimmada xadiidku way qaataan leanna asxaabtiisa raggoodii hore weeyo xadiiskiisa way iska hubiyeen marka alcabaadal aalaaa can ibni lahiica la yidhahda cabdullahi mubaarak baa marka xadiiskan ka wariyey cilladaasi marka ibni lahiica meesha way ka baxaysaa laakiin cila baaqi ah oo xadiidku daciif la noqonaya ciladaasina waxa weyaan raawiga cabdulahi bni cabaas ka warinaya ayaa mubham ah cabdulahi bn cabbaas taabiciga ka warinaya iyo raawiga ka warinaya ayaan magaciisa la sheeginoo mubham ah mubhamkuna waa nooc min almajhuul wabitaali xadiidku ciladiisu waa taa ciladiisu waxa weeyaan waa ibhaamka iyo jahaalada ku jirta taabiciga xadiidka cabdulahi bn cabaas ka warinaya w man amaa cilada ibnilhiica ayadu sidaasay ku daawoobaysaa macnaha maadaama cabdullahi bn mubaarak uu ka warinayo weli axmed waxaa laga warin weli axmed waxaa u can ibni cabaasin aw naqci maain ama biyo yani waxa weeye meeshay biyuhu fadhiistaanoo mustanqaca mustanqaca waa meelaha biyuhu fadhiistaan ama yani waxa weyaan naqciga waxaa la yidhahdaa meeluhu biyuhu ka maxdaan ama ayuu ku jiraan macnaha wa fiihimaa labada xadiis dhexdoodaba dacfun baa ku sugan ayib waxaa marka inoo khulaasoobaya yani jidka la maro iyo meelaha dadku harhsadaan iyo goobaha laysugu yimaadee la fadhiisto iyo meelaha laga arooro ee biyaha looga arooro intaasaa inoo soo baxay ayib naqcimaadaasi daciif bay noqonaysa xadiidku marka wuxuu kutusayaa meelaha aan la ogorayn in lagu xaajo guto wa ahraja wuxuu soo saaray aabaraaniyu abaraaniy wuxuu soo saaray annahyi reebitaan can qadaa'i alxaajati layska reebo xaajada gudashadeeda taxta alashjaari geedaha hoostooda lagu guto geedihii almusmirati ee midho bixinaysay wa dafati annahri iyo webiga jirjirkiisa ama yacni dhinaciisa aljaari ee socday min xadiidi ibni cumar xaal uu yahay buu soo saaray bisanadin buuna ku soo saaray daciifin oo daciif dabaraani baa isaguna wuxuu soo saaray inuu nebigu reebay in lagu xaajo guto geedaha midhaha laga gurtay midhaha bixiya hoostooda iyo webiga socda isagana gebigiisa iyo dhinaciisa dufadu waa meesha yani waxa wey dhinaciisa gebigiisa in lagu xaajo guto xadiidkaasna cabdullahi ibn cumar buu ka warinayaa ibni xajar wuxuu yihi sanadkiisu waa daciif uu u turay baan dhanahay ibn xajar ibn xajar xadiidka hadduu daciif yihi wuu u turay bal huwa daciifun jiddan aad buu daciif wey saas wy lianna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo furaat ibnu saa'ib abu sulaymaan waana nin matruuku lxadiid nin matruuku lxadiid xadiisuu ku jirana daciif bas lama dhaho laakiin waa daciifun jiddan saas man ayb laakiin qaybta ku saabsan xadiidku waa laba qaybood qaybna waa webiga gebigiisa iyo dhinaciisa qaybta kalena waa geedaha midhaha soo saaray qaybtaa geedaha midhaha soo saara ah baa waxay leedahay shaahid cabdulaahi ibni cumar laga warinayo ibni cadina uu soo saaray filkaamil laakiin waxba ku kordhin maayo isaguna waa daciifun jiddan ah, ma beerinin saas daraadeed bu shekh albani aleh raxmatullah xadiiska ku daciifiyey fii daciif aljaamic sagiir xadiiku marka ma sugna ma sugna qaybtan ku saabsan geedaha midhaha bixiya hoostooda iyo webiga gebigiisa ama dhinaciisa iyadu ma sugna iyaduna xadiiskeedu iyaduna axaadiistaasi waxay faa'iideeyeen oo xaafidku u keenay inuu inoo tilmaamo meelaha aan la ogolayn in lagu xaajo guto meelahan hadda sugnaatay waxay culimmadu uga qiyaas qaataan meel kasta oo dadweynaha ama mujtamacu u baahayn oo uu isticmaalo sida jidkii la maro oo kaleeta iyo hooska iyo haddii la sheegay waxaa la mid a ah muntadayaadka laysugu yimaado waxaa la mida maaratay yani wax kasta oo meelo kasta oo dadku sidaasoo kaleeto macnaha baahidaasoo kale loo qabo oo ama keeni karaya dadka darar iyo dhibaato u keeni karaya ayaa la miday leeyihiin man in lagu xaaja guto dhibaato ka dhalan karto man oo dadku ay dhibaato ka dareemi karayaan ayb lanna wax kastaoo ruuxa muminka dhibayaay waa xaaraam ah, sida ilahi subxana wa tacala qur-aan ku sheegay aladiina yuduuna almuminiina wlmuminaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina waa yani waxa weyaan mar hadduu ruuxa muminka uusan kasbanin waxan wuxuusan kasbanin in lagu dhibaayo oo sabab loogu dhigto looga dhigto in lagu dhibaayo waa dembi weyn saas man marka adiyat lmumin hadduu mumin keliya yahay baa laga hadlay laakiin haddayba sii bataan oo bulsho dhan iyo dad dhan uu ku dhibaayo waaba kasii xagjirta iyadu muminiin dhanbu markaa dhibaya w manaa ayib marka inay xaaraam tahay ayay culimo badan u ilanayaan waana sida daahirka xadiis ka muuqda maxaa loogu magacaabay allacaanayn ama malaacin loo yidhi lianna ruuxa meelahaas ku xaajo ku tahay dadka lacnada wayna habaaraan lacnadda marka habaarka iyo lacnadda iyo waxay ku tuurahayaan baa laga wada bal alla kugu rid bay dhahaya or meel kale miyuu waayey bal alla kugu rid habaarkooda waa la qabani marka habaarkooda waa laguu qaban lacnadoodana waa la qabano lanna waa dulmiday meeshay harsanayeen haddaad kaga xarto soomaad dulmi iyo meelihii biyaha ay ugu aroorahayeen iyo meelaha isugu imaanahayeen iyo haddaad ka wasakhaysay dulmi baad ku kacday wabitaali iyaguna waa madluumiinoo hadday ku habaaraan waa laga aqbali saas daraaddeed bay lacnad u keeniyo ama lacnad ama habaar ama wixii lagugu tuuray keeni macnaha saas ayb waxaa laga qaadanaya shareecada islaamka iyo siday nadaafada u ilaalisay ayaa iyadan laga qaadanaya wa can jaabirin waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuullah sal lay sl rsulku wuxuu yidhi idaa goorta istaqawada ay saxaroonayaan alrajulaani labada nin waa labada nin keyrkoodna waa la mid labada dumarkaana waa la mid idaa taqawada markay saxaroonayaan alrajulaani oy xaajo gudanayaan alrajulaani labada nin falyatawaara ha isqariyo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a can saaxibihi saaxiibka haiska qariyo ha iska asturo walaa yataxadataa yayna sheekaysan ayagoo xaajadii dul fadhiya yayna halkaa ka sheekaysan maxaa yeelay fa ina allaha alle yamqutu wuu u cadhoodaa calaa daalika arrinkaa korkiisa alla waa nacaayo arrintaa aad buu alla ugu cadhooda subxana wa tacala rawaha waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wasaxaaxa waxaa saxiix ibnu sakan wbnu qaaan abuxasan ibnu qaaan alfasi wa huwa xadiidku wuxuu i ibn xajar macluulun waa mid la cileeyey xadiiku waa ciladaysan meeshaa miyuu idin qoraya rawaahu axmed ma idin qoraya ma idin qoraya nusakda ama kutubta qaarkood waxay qorayaan rawaahu faqad oo axmed uusan ku jirin rawaahu ma idin qoraya ayib ah. rawaahu oo axmed ka maqan yahay kutubta qaarkood ku taal iyadoo raawiga aan yani imaamka soo saaray aan la sheegin xadiidku laysa fii musnadi axmed xadiidku kuma jiro musnad axmed axmedna ma warinin sidaasay xaqiijinayaan culimmadu aniga markaan musnad axmed ku laabtay oon baadhay kamaanan helin xadiiu jaabir oo macnaa waxa weyaan oo yani waxa weyaan bihada lafdi ah kuma jiro musnad axmed sidaas daraaddeed rawaahu kutubta tidhi ee axmed aan ku darin baa sax ee cabaysay meesha bannaysay ayib xadiidka waxaa soo saaray ibnu sakan axmed ma warinin laakiin waxaa soo saaray ibnu sakan fii saxaaxihi wuuna xoojiyey xadiid waxaa kaloo xoojiyey abulxasan ibnu qataan iyo sheikh اlalbani caleyh raxmat kama fi saxiixa silsila صaxiixa ibn xajar wuxuu yihi xadiidku waa cilaysan yahay waa macluul xadiidku wuxuu mashhuur ku yahay oo caan ku yahay min xadiidi abi saciidin alqudri xadiidu jaabir caankuma wuxuu caan ku yahay min xadiidi abi saciidin alqudri oo waxaa soo saaray marka uu yahay xadiid abi saciidin alqudri abu daawuud ibnu maajah axmed ibnu khusayma bayhaqi iyo bakawi iyo keyrkood lafdigay ku soo saareenna waa saas waa sidanoo wuxuu yidhi laa yakhruju rajulaani labada nin ma baxaan yadribaani alghaa'ita ayagoo u qastaya inay soo xaaja gutaan kaashifayni can cawratihimaa ayagoo cawradoodii faydaya yataxadataani oo sheekaysanaya fa ina allaha yamqutu calaa dalika ilahay arrintaa waa u cadhoodaayo waa naca xadiidka abu saciidin alkhudri baa marka caan ah oo kutubta sunankee la yaqaana ku yaala ayb xadiidku markuu yahay min xadiidi abi saciidin alkhudri baa cilo ku jirta oo ciladaysayn cilada ku jirtana waxa weye waa idiraab cikrimata bni camaar ayaa macnaha waxa weye idiraab sameeyey oo yaxya bni abi kaiir buu ka warinaya fii riwaayati can yaxya bni abi kaiirna idiraab baa ku jira saas daraaddeed buu xadiidka idiraab ku sameeyo yani magacyo isku qasqasay ayb taasi waa cilad cilada labaadee ku jirta xadiidka abu saciidin alkhudri markuu yahay waxaa ku jira nin la yidhahdo ciyaad ibnu hilaal oo majhuul ah yaa isagana ku jira isagoo saa uu yahay xadiidka abi saciidin alkhudri oo jahaalana ku jirto ibdiraabna ku jiro ayaa maca dalika waxaa taxsiiniyey alimaam nawowi waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi sida saxiixa waxa weeye sheekh albaani caleyh raxmatullahi xadiidka wuu daciifiyey xadiidka abi saciidin alkhudri baan ka wada markii hore wuu daciifiyey kutubtiisa qaybta daciifkabuu ku daray daciifjaamic sakiirka iyo daciif abi daawuud iyo qaybaha daciif yani waxa wey tarkiib iyo daciifku ku daray gadaal dambe markuu helay xadiidkan jaabir ayuu marka wuxuu yihi xadiidkan jaabir baa kabayo xoojinaya xadiidka abu saciidin alkhudri sidaas daraaddeed xadiidka wuu taxsiiniyey wuxuuna ku teliyey in laga soo saaro kutubtu ku daciifiyey oo dib loo geliyo kutubta uu saxiixiyey saxiixu daciif abi daawuud in laga soo saaro saxiix abi daawuud la keeno saxiixu tarkiib laga soo saaro waxaan dhihi lahaa daciifu tarkiib laga soo saaro saxiixu tarkiib la keeno daciifu jaamic saqiir laga soo saaro saxiixu jaamic saqiir la keeno maadaama uu xadiidkii shaahid yeeshay macnaha labada xadiid marka isku kabay sidaas daraaddeed buu taxsiiniyey waana sidaas way macnaha leanna xadiidkan ninka la yidhaha xadiidkan jaabir keligii xasan noqon kara xadiid abi saciidin khudri marka loo geeyo laba ciladood qaba way isxoojinayaan markaa laa shaka hadduusan saxiixba gaadhin inuu xasan isla noqonayaan macna saas weyaan idaa tahawada markay xaajo gudanayaan alrajulaani labada nin labada ruux markay xaajo gudanayaan falyatawaaraha astura kullu waaxidin minhuma can saaxibi xadiidka qeybta aan ka doodayno waa qeybta dambe oo inayna sheekaysanin markay xaajo gudanayaan laakiin qeybta horeo inay is asturaan oo mid walba markuu xaajada godanaya ka kale iska asturo axaadiisteeda soomana soo mar ah, xadiiskii hadda inoogu dambeya ka mid ah xadii muiira soo garan yani nebigu sal lay wasalam eh, yani wuu ka qarsoomi jiray dad soo garan maysaan ah. fainalaqa xata tawaaraa canii marka qaybtaas iyada shawaahid badan bay leedahay oo saxiixaanka iyo keyrkood ku taala laakiin qaybta hadalku ku jire xadiidka abu saciid iyo markii la sugaya xoogaysanaysa waa qaybtan dambe walaa yataxadaaa iyayna sheekaysanin fain allaha yamqutu cala dalika ilahi subxana watacaala arrintaasi waa u cadhoonaya maqsiga waxaa la yidhahdaa yani cadhada daran shidat ladab ayb xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waa midda koowaadee in ruuxu markuu xaaje gudanayo uu is-asturo oo dadka indhahooda iska qariyo oo isagoo la arkayo uusan isqaawinin waana u tegi doonaa qaybta dambe uu faa'iideynayo waxa weeye ama yani fiqiga labaadee uu faa'iideynayo in ruuxu markuu xaajo gudanayo uuna sheekayninu hadlin intuu xaajada u fadhiyo markuu xaajadiisa dhammaysto ha sheekeeyo hadduu rabo arrintaasi inay xaaraam tahay ayaa xadiidka daahirkiisa ka muuqda leanna maadaama nebigu ku cileeyey inay keenayso ilaahay cadhadiisa wax cadho ilaahay keenayso xaaraam maaha aahirka xadiika waxaa ka muuqda marka inay xaaraam tahay lanna waxay leeyiin culimmadu waxay ka mid tahay min qilat alxayaa wa dayaac almuru'a xishoodaro wa iyo xishmad xumi wa ruuxu isagoo saxaro kor fadhiya oo qaawan haddana inuu meeshaa ka sheekeeyo ya soo xishood xumi maa xishood xumi waay man xishood darro waay saas macana xishoodkuna iimaanku ka mid yahay waxaan ku tusiyo xoojinaya xadiidka cabdullahi bni cumar cinda muslim fii saxiixihi wuxuu leeyahay nin baa nebiga soo maray sal lay slam markaasuu salaamay nebiga oo kaajaya falam yarudda calayhi nebigu kama qaadin salaantii xadiikii muhaajir ibni qunfudna waa kaan soo marnay soo garmaysa soo sheegnay isagana abu daawuud soo saaray marka waxay kutusaysaa marka inuusan yani uu ruuxu intuu xaajada kor fadhiyo ama kaadi ha noqoto ama saxaro ha noqoto inuusan hadlaynin dikrina ku hadlaynin hadal kalena uusan aan loo ogolayn macna taxriimka daahirka xadiis ka muuqda ayaa waxaa ku tegay culimmada qaarkood qaarna waxay ku tageen waa say u badan yihiin waa karaahiye dheh waa karaahiye xaaraam ma ah. laakiin waxa ay hadalkan daahirkiisu taxriimka yahay kaga sarfiyeen oo karaahiye ugu sarfiyeen saarifkaasi ma garanin saarifkaasi ma sidaas daraaddeed baa sida sawaabkee daahirka ka muuqda wuxuu yahay arrinkaasi inuu xaaraam yahay saastaa macnaha xoog badan daahirka xadiidkana ka muuqda lagama wado marka ruuxu markuu musqusha ku jiro ama meesha qabayska uu ku jiro lagama wado sidaas dad baa u fahmay laakiin saas maaha waxaa laga wadaa markaad xaajada gudanayso wey qaawanta laakiin haddaad xaajadii dhammaysato walow musqushaba aad ku dhex jirtid waad hadli karta ah, saas w man lanna ma aha idaa taqawata rajulaan markaa mana xaaris mana kaa soo sooma marka waad iska taaganta laakiin meeshii baad ku jirta an abi qataadata radi alahu canh qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa yamasanna yuusan taabanin axadukum midkiin dakarahu xubinkiisa taranka yuusan taabanin biyamiinihi midigtiisa yuusan ku taabanin walxaal huwa isagu yabuulu uu kaajayo xaaladda uu kaajayo walaa yatamasax yuusan tirin min alkhalaa'i saxrada iyo kaadida khalaga hadda waxaa laga wadaa shaygii soo baxay min alkhalaa'i shaygii soo baxay oo kaadi ama saxara ah yuusan iskaga tirin biyamiinihi midigtiisa yuusan iskaga tirin walaa yatanafas yuusan neefneefsanin fil inaai weelka yuusan ku neefneefsanin markuu biyaha cabayo weelka markuu ka cabayo caano ama biyo wuxuu doona noqdee yuusan ku neefneefsanin muttafaqun calayhi weye buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigan inoo yaalana limuslim buu sugnaaday xadiidku wuxuu daliilu yahay arrimo dhowr ah oo nebigu reebay sal lay aslam ruuxu inuu xubinka taranka markii ay ka socoto kaadidu inuu gacanta midigta ku qabto lama ogola waa nahiyey nebigu sal waa reebay gacanta midigta inuu isaga tiro saxaradii ama kaadidiina waa la reebay arrinta saddexaad ee xadiisku reebay waxa weeyaan inuu markuu wax cabahayo ku neefsado weelka oo afkiisa ku jira yani waxaa la rabaa inuu cabo markay neeftu qabatana weelkii af ka qaado iska fogeey neefsado haddana cabo haddana ka qaado oo yani neefsado sidaa way maana ayib waxaa aada loogu kala tegsanya culimadu isku khilaafsan yihin nahyigan arrimahan la reebay nahyigani ma taxriim buu faa'iideynayaa oo ma xaaraan baa mise waa karaahiyo ayib daahirka waxaa ka muuqda inay xaaraan yihiin lanna nahyi asal maxaa waa ah inuu faa'ideeyo taxriim sooma haddii la yidhaahdo karaahu faa'iideynaya ciddii tidhi waa inuu helo nahyiga macnihiisii asalkaa ah ee uu faa'iideyn lahaa wuxuu kaga sarfiye oo karaahiye ugu sarfiye waa inuu helo lamana hayo culimmada qaarkood waxay yidhahdeen yani arrimahani waa irshaad iyo tacliim unbaa loola jeedaay ee ka tegitaankoodana dhib badan ka dhalan maayo la imaanshahoodana masaalix badani qaacidat lmasaalix walmafaasid iyo madaar iyo halkaasay salka u saareen laakiin waxa weyaan saarif ma u noqon kartaa wey macnaha ayb sida daahirka ka muuqdaay waxa weye inay saddexdaba ay xaaraam yihiin sidaana waxaa ku tegey madhabka daahiriyada iyo culimmada shaaficiyada qaar ka mid oo waxay yidhaahdeen daahirka nahyiga ka muuqdo taxriim ah bay saddexdaba mareen markii kaadidu socoto inaad xubinka gacanta ku taabato waa xaaraam bay dheheen inaad isaga tirtana waa xaaraam inaad weelka ku neefsatana waa xaaraam nahyiga daahirkiisay socodsiiyeen oo icmaaliyeen sidaasaanad moodaa inay macnaha waxa wey aslan tahay yani waxa weye inaan daahirka laga bixin nusuusta ilaa in sabab looga baxo iyo daliil looga baxo la hela mooyo macnaha ayib marka la leeyahay marka yuusan gacanta isaga tirin waxaa laga wadaa isagoo biyo isticmaalaya ama dhagax iyo isticmaalaya ama qori isticmaalaya ama waraaq iyo tishuu isticmaalaya yuusan gacanta midigta ah isticmaalin gacanta bidixda hau isticmaalo saasaa laga wadaa ee haddii ay tahay gacanta lafteediiba iyadoon shay kale loo adeegsanin ha lagu tiro taasi inay xaaraam tahay waa laysla ogolyahay hadal kama joogo taas siday gaaladu samaysamo gacanta isaga tiran waaba xabaaranoo macnaa waxa way wasakhaysanmo hadday marka taas tahay gacanta in nijaasadii lagu tiro taasi iyada waxa wey hadal kama joogo waa xaraam tan doodda ku jirta waxa weeyaan waa markaad shay isticmaalaysa ama biyaad isticmaalaysaa markaasaad meeshii waxaad ku dhaqday gacanta midigta waraaq baad isticmaalaysaa waraaqdii waxaad u isticmaashay gacanta midigta ah ood ku tirtay taa way midda laga hadlayo lama ogola ayb su-aal baa laisweydiiyo xafidku fii fatxi ilbaari markaan kitaabka faxulbaariga markaan akrinaynay bukhaariga baan marnay xadiidkan su-aal buu ka keenay waana su-aal muhima jiddan dumarka la garayay laakiin raggu markay kaadida iska tirayaan labadii gacmood inay iskaashadaan bay u baahan yihin soo saas ma labadii gacmood waa inay iskaashadaan haddii aad gacantii midigtaay ku qabato ood bidixdii ku tirsana xadiidka qayfiisu horaa ku haysato laa yamasanna axadukum dakarahu biyamiinihi baa ku haysa haddii intaad bidixda ku qabato midigtii ay tirtirtana waxaa ku haysta walaa yatamasax min alkhalaai biyamiinihi ah, see la yeeli bur marka xal waxoogaa wasad abuu keeno wuxuu yidhi gacanta bidixda ah xubinka ha lagu qabto markii lagu qabtana shaygii wax tiri lahaa oo midigtu hayso midigtu yaynan tirine xubinkii oo bidixdu hayso ha lagu tiro saah loo marmariyo <laughs> saasuu ku dhexdhexaadiyey xaafidku fatxulbaarigaan xusuusnahay markaan maraynay ayuu sidaa mariyey yacni waxa uu leeyahay marka mana aadan ku qabanin mana aadan ku tirin laakiin wuu caawi midigtu way caawisa ma yani laa yatamasaxna ma gelin laa yamasanana ma gelin soma laakiin way caawisa way u haysay intaad ku tirtiraysa saasay noqon buu le wallah aclam ayib muttafaq calayhi wlafdu limuslim lafdigan muslim baa iskale wacan salmaana waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi laqad nahaana xaqiiqe wuu naga reebay rasuululahi sal lay slam rasuulkaa wuxuu naga reebay an nastaqbila inaan u jeedsanno alqiblata qiblada inaan u jeedsanno biqaa'iin saxaro inaan ula jeesanno aw amase bawlin ama kaadi aan ula jeesanno markaan saxaroonayno ama kaajayno inaan u jeesanno qiblada ayuu nebigu naga reebnaga nahy aw amase wuxuu kaloo naga reebay nebigu an nastanjiya inaan ku istijaysanno bilyamiini midigta gacanta midigta aw amase an nastanjiya inaan ku istijaysanno biaqallo wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax saddex dhagax wax ka yar oo laba iyo hal iyo inaanaan ku isjeysano aw amase an nastanjiya inaan ku isjeysanno ayuu naga reebay birajiicin saalo ama digo aw amase cadmin ama laf yani xadiidku dhowr arimood oo nebigu reebay buu sheegayaa xadiidkana muslim rawahu muslim baa wariyey kadalika waxaa soo saaray axmed iyo ahlu sunanka nasaa mooyaane ibn maajah asagu wuxuu ku daray qaala lahu bacdu lmushrikiin wahum yastahzi'uuna bihi salmaan alfarisi ayaa gaalada qaarkood baa waxay ku yidhahdeen iyagoo ku jeesjeesaya innii araa saaxibakum yucallimakum waxaan arkaa saaxiibkiin inuu idin baray wax kasta lafdi kalena wuxuu ahaa qad callamakum nabiyukum kulla shayin xata alqira cinda abi daawuud yacni nebigiinu wax kastuu idin baray xataa saxarada iyo sidii loo gudan lahaa iyo sidii qaabkii loo xaaja gudan lahaa markaasaa wuxuu yidhi salmaan alfarisi ajal h waa runtaa buui laqad nahaana an nastaqbila alqiblata bikaa'iqin aw bowl ila aakhiri alxadiid sababtaasu markuu yimido su-aal salmaan la weydiiyey buu xadiidka ku sheegay waa tii aan soo sheegnay markaan baabka soo bilaabaynayo waa xadiista ku tusayo shumuuliyada shareecada xataa ajzaa basiis ah oo nolosha bini aadamka ka mida inaysan ka tegin man xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa marka la xaajo gudanayo inaan qiblada loo jeedsanin maxaa yeelay qiblada in la ixtiraamo oo la qadariyo la doonaya ayb masalada labaadna inaan midigta lagu istijoonin xadiiska horuu la mid yahay walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiini sooma dhe walaa yastanji min alyamiin waa la mid bilyamiin qaybta kaleet qaybta saddexaadna waxa weeye inaan lagu istijoonin haddii aad dhagax ku istijoonayso ama waraaq dheh ama qori dheh haddaadan biyo markaa isticmaalaynin ood kuwan ku istijoonayso waa inaynan saddex ka yaraanin saddex wax ka yar inaanan ku istijoonnin buu nabigu salawatu rabbi aleyh wuxuunaga reeba wax ka yar saddex inaan ku istijoonno <clears throat> afraadi waxa weeye inaan ku istijoonno birajiicin buu naga reebay rajiicda waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha qoob kale xayawaanaadka iyo bahaaimta kuwa qoob kale saaladoodaa rajiic la yidhahda rawsana waa la dhahaa rajiic iyo rawsa labada waa la yidhahda macna iyo lafta waan u tegi doonnaa marka dhagaxyaanta ku istijeeskooda waan u tegi doonnaa lafta iyo saaladana waan u tegi doonnaa laakiin hadda meeshan xadiidkan qasadka uu keenay waxa weeye qiblada ujeedsigeeda oo uu reebay xadiidka marka la xaajad badan inaan qiblada loo jeedsan walisabcati toddobadii waxaa u sugnaaday toddobadu waa asxaabu ummahaati sita iyo iyo iyo axmed soma ah. walisabcati toddobadii waxaa u sugnaaday can abi ayuubin xaalay ka warinaya alansaariyi radi allahu canhu nebigu inuu yihi sal lay waslam walaa tastaqbiluu ha u jeesanina alqiblata qiblada walaa tastadbiruuha hana u daba jeedinina biqaa'iin xagga dambana ha u jeedina w man biqaa'iin saxaro aw bawlin ama kaabi walaakin shariquu laakiin dhanka qorax soobax soo bax u jeedsada shariquu bariyaysta bari dhanka bari u jeedsada aw amase qaribuu ama galbeedaysta oo dhanka qoraxo dhac u jeedsada xadiidku tatimuu leeyahayo abuu ayuub baa wuxuu yidhi faqadimna ashaam markuu nebigu sidaa nagu yidhi qiblada hana u jeesadinina hana u daba jeedinina laakiin ama galbeed u jeesada ama bari u jeedsada markaan taa maqalay nebiga ka maqlay baan shaam nimid buuri dhulkii gadaalay ka furteen muslimiintu shaam fawajadnaa maraaxiida qad buniyad buui markaasaa waxaanu helay buui oon ugu tagnay meeshii musqulo la dhisay qibala alqiblati xagga qiblada loo jeediyo loo dhisay fananxarifu canha wax yar baan ka jees iska babcaynaa wax yar baanu ka leexanaynaa wanastakfiru llaha ilahay baana dembi dhaaf weydiisanayna manaa musqushu waxay u dhisan tahay waa musqushii gaaladu isleen ee shaam markii laga qabsaday loogu tegey xagga qibladay u jeediyaan markaan ku fadhiisanno marka wax yar baanu yaraa dhinac isu yara babcaynaa ilahayna dembidhaaf baan weydiisan jirnay buu leeyahy ninka la yidhaahdo yani abu ayuub ansaari khaalid ibnu zayd radi allahu canhu labadan xadii maxay inoo faaideyeen marka xadiika hore wuxuu inoo faa'iideeyey inaan qiblada loola jeedsan karin saxaro iyo kaadi toona kan dambana muxuu ku daray sidoo kale inaan loo dabadana loo jeedin karin xagga dambena inaan loo jeedin karin buu ku daray kii horena isagana wuu sheegay xal kaluu ku darayo ama bari u jeesada ama galbeed u jeesada bu ayib masaladaa ku saabsan ama bari u jeesada ama galbeed u jeesada xadiidka qaybtiisaa dambe waxaa laga wadaa reer madiina iyo dadka la jihada ama jihada ay kacbada ka jiraan dhankeeda kale ka soo jeeda oo madiina waxay ka jirtaa kacbada dhanka waqooyiga waqooyi markay ka jiraan waxay u jeesanayaan marka ama galbeed ama bariga u jeesanaya waxaa la mida dadka qiblada ka jira dhanka koonfureed sideenoo kale iyadana shariqu aw aribu aribuu ama galbeed u jeesada ama bari u jeesada laakiin dadka ka jira qiblada ama xagga bari ama xagga galbeed ka jira ayagu shariquu aw qaribuu ma laha sooma lanna qolada galbeed ka xigta shari hadday sameeyaan maxaa dhacaya kacbadii bay u jeesanaya aribu hadday sameeyaanna maxaa dhacaya dabaday u jeedinaya soma qolada bari ka xigtana waa sidoo kale marka hadalkani wuxuu u dhacayaa reer madiina iyo dadka la samtiga macnaa waxa weye la jihada ama cagsigooda kasoo jeeda oo inagoo kale man ayb dadko dhan uma yeel xadiidka qaybtiisaa dambe sidoo kale waxay faa'iideyneysaa xadiid munkar aa jira oo culimmada xadiisku isku waafaqsan yihin inuu daciif yahay weliba dacfigiisu aada u daran yahay xadiidkaasoo odhanaya barina ha u jeesanina galbeedna ha u jeesanina waa xadiiskii caamada wareeriyey ilaa ay kor u kaajeen culimaana wareerismad kutubta fiqiga ku yaalla kutubta fiqiga waxaa ku yaalla in sidoo kale ay karaahiyo tahay in qamaraynka loo jeesado waa galbeed iyo macnaha wax bari cadaamadii haddaad tii barina ha u jeesanina galbeedna ha u koonfurna ha jees waqooyina ha u jeesanina culimaanna waashayso inuu gartood ma koorbu isgugaas marka qaybtaa xadiidkaas caamada wareeriyey wax jira maaha wax jira maaha inuu munkar yahayna waxaa kutusaya xadiidkan ku yaalla saxiixaynka odhanaya shariquu aw qaribuu saas manaa markaasi ma jiro isaga kaas macnaa waxa weyaan maaratay reebaya sharqi iyo harbiga xadiid jira ma axaadiid kalaa jirta marka oon ku soo arooray masalada waxaa ka mida xadiidka cabdulahi bni cumar radi allahu canhu cabdullahi bn cumar wuxuu yihi laqad raqiitu calaa dahri beytin waxaan fuulay buu idhi guri korkii fara'aytu rasuula lah sal lay slam qaacidan calaa labinatayn waxaan arkay nebigoo fadhiyo laba bulikooti korkooda ku fadhiya mustaqbilan bayt almuqadas ama baytmaqdis baytlmaqdisna u sii jeeda lixaajatihi ula sii jeeda xadiikaas buhari muslim soo saara baytlmaqdis buu u jeedaa baytlmaqdis hadduu u jeedo xaggiisa dambe xagee ku aadanya kacbada saas man madiine markuu joogo baytlmaqdis haddaad u jeedsato xaggaaga dambe wuxuu soo aadayaa kacbaduu soo qaabilaya ayb marka xadiikaasi muxuu faa'iideynaya cabdulahi bn cumr wuxuu yihi nebigoo waxaan arkay xaajo gudanaya oo laba bulkeeti korkood ku fadhiya xaggiisa dambana ay kacbada u jeedo qiblada u jeedo xadiikaasi wuxuu ku yaalla saxiix bukhaari iyo muslim waxaa kaloo isagiina jira xadiid abu daawuud uu soo saaray min xadiidi marwaan wuxuu leeyahy waxaan arkay ibnu cumar oo anaakha raaxilatahu hashiisa fadhiisiiyey mustaqbila alqiblati qiblada xaal usii jeedo uma jalasa markaasuu fadhiistay yabuulu isagoo kaajaya ilayha hashii uu fadhiisiiyey ee qiblada u jeediyey ayuu intuu iyuu xaggeeda u jeedsaday markaasuu kaajaya markaasaa waxaan ku idhi buu yaa abaa cabdiraxmaan alaysa qad nuhiya can haada soo lama reebin tan waa maxay eh, qibladii baad kaadii ula jeesateen soo arrintii la reebay ma aha oo la diiday markaasaa wuxuu ihi balaa waa runta waa la diiday buui inamaa nuhiya can dalika fi lfadaa waxa uun la reebay buu ihi arrinkaa ruuxu markuu meel bannaan fadhiyo faida kaana baynaka wa bayna alqiblati shayun yasturuka haddii adig iyo qiblada uu idiin dhexeeyo shay idinkala qarinayo o idinkala asturaya falaa ba'sa dhib male buui waa kuma cabdulahi bni cumar haddii meel dhismo aad ku jirto ama aad shay kala qaabisho neef xoolaa ama geed isku aadisoodo meel bannaan markaa fadhiyen marka inaad u jeedsato dhib male buui cabdulahi bn cumar radialahu canhu xadiikaasi albaani wuu taxsiininaya sidoo kale xaazimi iyo xaafid ibn xajar way taxsiininayaan xaakim iyo daara quطni iyo dahabina way saxiixinayaan xadiikana wuxuu inoo faa'iideeyey cabdulahi bn cumar fahamkiisa weeye marka nahyiga la reebayo waa markii ruuxu meel bannaan uu macnaha ku xaaja gudanaya xadii kale jira isaga waa xadiidka jaabir bn cabdilaah abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja iyo axmed iyo ibnu khusayme iyo xaakim baa soo saaray wuxuu yidhi nahaa rasuulu lahi sal lay slam an nastaqbila alqiblata bibowlin nebiga ayaa wuxuu reebay inaanu ula jeesanno qiblada kaadi ula jeesanno fara'aytu qabla an yuqbada bicaamin yastaqbiluhaa kadibna geeridiisii sanad ka hor baa waxaan arkay isagoo rasuulku kaajayo qibladana usii jeeda xadiikii cabdulahi bni cumaree hore isagoo xagga dambe u jeediye sooma hayn xadiikan jaabirna waxaynu haynaa isagoo kaajahayo haddana u sii jeedsaday sooma ayb xadiikan dambe xaakim baa saxiixiyey dahabi iyo bukhaari ibnu sakan waxaa taxsiiniyey tirmidi iyo bazaar iyo sheekh albani calayhim raxma jamiica xadiikaas baa marka waxoogaa ay culimmadu maadaama daahirkeeda aad moodo inay iska hor imaanayso baa ra'yiga culimmadu ku kala tegay see laysu waafajin qaar waxay leeyihiin nebigaan aragnay isagoo xagga dambe u jeediyey qaar waxay leeyihin nebigaan aragnay isagoo usii jeeda oo qaabilay axaadiistan lafdiga ana nebigu wuxuu reebay in loo jeedsado ama loo daba jeediyo see laysu waafajinaya wa marka saddex ra'yi bay ku qaybsameen culimadu qaar waxay mareen usii jeesi iyo kasii jeesi daba u jeedin iyo horay u jeedin intuba waa xaaraam ama meel ku jir ama shay haydin dhexeeyo ama meel bannaan joog ra'yigaasna waa ra'yiga hawri iyo ibnu xasmi waxaana ugu horreeyey abu ayuubin alansaari iyo mujaahid iyo nakhaci iyo thawri intuba waxaa kaloo doortay ibnu taymiya ibnu qayim oo waxay leeyihiin mulaqan waa xaaraam maxay qabsadeen marka ay daliishadeen axaadiista nahyiga axaadiistaa ficilkee cabdullahi ibni cumar iyo jaabiriyo ay warinayaanna waxay yidhaahdeen ficilku waxaa dhici karta inuu nebigu khaas ku ah waxaa kaloo dhici karta inuu halmaan jiray waxaa kaloo dhici karta nebigu inuu cudurdaar lahaa ficilku ixtimaalaad baa geli kara laakiin qowlka iyo amarka iyo nahyiga ummadda uu u jeediyey qawliga ixtimaal ma geli kara dhe sidaas daraaddeed qowlkaan qabsanaynaa loomana daba jeedin karo loomana jeedsan karo halkaasay ku dhufteen wixii axaadiista ficli ahaana meel bay iska dhigeen qolo kale waxay dhahdeen aynu kala qaadno oo istiqbaalka ujeedsiga yaa bannaan laakiin u daba jeedintu ma bannaan saas man labadaasay kala qaadeen daawuud binu daahiri iyo rabiic iyo qolyalaa maray oo xadiidka cabdullahi muxuure saxiixaynka ku yaalla ee uu leeyahy nebigoo u daba jeedinayaan arkay ayay uga dhigeen mukhasis uga dhigeen xadiidka abyub ansaari oo waxay dhaheen xadiidka ibnu cumar baa khasisay oo xagga dambe in loo jeedin karo inay bannaan tahay ku tusay ama ujeedsiga iyada xadiidka abu ayuub wax ka soo saaroo ka khasisa ma hayno usijeedsigu marka nahyigii cumuumkiisiibay baadhi ku tahay laakiin u xadiidka cabdullahi bn cumar baa inoo soo saarayo iyadu inay bannaan tahay ficilka nabigan ka garan halkaasay mareen madhabka ugu fiicani waxa warka isku soo ururiya murtidiisu madhabka ugu fiicani waxa waa tafsiilka madhabka gelinaya cabdullahi bni cumarna taqriiban aan hadda ka sheegnay oo odhanaya markaad meel adiyo qiblada la idiin dhexeeyo oo teed idiin dhexeeya aad ku aadan tahayn musul baad ku jirtaa geed baa idin dhexeeya waxunbaa ku idin dhexeeya markaas waad jeesan kartaa waadna u jeesan kartaa waadna u daba jeedin kartaa haddii aad meel bannaan ku xaajo gudanaysana umana jeesan kartid umana daba jeedin kartid sidaasayna axaadiistu ku kulmaysaa oo lagu jamcinayaa waana madhabka alimaamu maalik shaafici axmed isxaaq sidoo kaleeto ay rajaxayaan sancaan iyo keyrkood ay rajaxayaan madhabkaasa xaq maxaa yeelay sida cinda ahlisunna waljamaca fuqahada iyo muxadisiintaba agtooda muqarar ku ah axaadiista haddii daahirkooda tacaarud ka dhaco maxaa la samaynaa ya khuwada ugu horreysa maa tilaabada ugu horreysa waa inaan raadinno jamcin sooma ah, jamcin hadday suuroobi weydo markaa kadib baa waxaa la aadayaa khiyaaraadkii kale la aadaya ama naski ha noqoto ama ha noqoto hadduu nasrigu uusan markaa caddan unasahayn ama ha noqoto tarjiix ha noqoto ama tawaquf ha noqoto laakiin inta la heli karo jamci iyo in la kulmiyo oo saa laysu waafajiyo kaasaa muqadam ah waana la jamcin karaayo sidaasay axaadiistu isugu imaanaysaa macaanideeduna ku ururaysa oo axaadiista nahyigana waxaan ku xambaaraynaa xaaladda uu meel bannaan fadhiyo axaadiistaa ficilkana waxaan ku xambaaraynaa xaaladda uu ruuxu loo dhaxeeyo isaga iyo qiblada saas man usugnaaday an abi ayubi ansari xaali ka odhan radi alahu canhu laa tastaqbilu lqiblata qiblada ha u jeedsanina walaa tastadbiruuha hana u daba jeedinina biqaa'iطin saxaro aw bawlin ama kaadi walaakin shariquu bari u jeedsada aw haribuu ama yani waxa w galbeed u jeedsada an caaishaa radi alahu canha qaalad waxay tihi ina anabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu yidhi man ataa ruuxii yimaada alaaia meeshii lagu saxaro gudanayay xaajada lagu gudanayay haa'idka asalkeeda waxaa la yidhaahdaa almutma'inu min alardi dhulka meelihiis hoose ayaa la yidhahda asalka kelimadu halkaasi ka tirtay waxayna ahaan jirtay dhulka hoose ee daadaga ah duxooyinka ama meelaha maratay meelahaasay la aadi jireen musquluhu ma jirin meelahaasay xaajada la aadi jireen sidaasaa marka shaygii ay meesha la tegayeene kasoo soo ayaa meeshii la tegayeen magaceedii la siiyey aaidku marka waa meesha hoose shaygii bini aadamka ka soo baxayna haaid baa loo bixiyey man ataa ruuxii yimaada alaaia xaajada gudashadeeda ama meeshii uu ku xaaja gudanayay falyastatir ha isasturo ha isqariyo dadka indhahooda ha iska qariyo rawah waxa wariye xadiidka abu daawuud baa wariye soo saa idinma qoran xadiidkaas min xadiisi caaisha inuu abu daawuud wariyey buu inooga dhiga xaafid laakiin wahmi baa ku jiro xadiidku min xadiii abi caaisha abu daawuud ma warin abu daawuud wuxuu soo saaray isagoo ah min xadiii abi hurayra xadii caaisha mar xadii abi hurayra isagoo ah ayuu abu daawuud wariyey ama xadiiu caaisha isagoo ah abu daawuud kuma yaal saas man ayb lafdi dheer buu ku wariyey marka abu daawuud lafdigaasaa waxaa ka mid a ah, waa meesha hadda uu ka soo qaatay man ata alghaa'ita ruuxii meeshuu ku xaaje gudanayay taga falyastatir ha is-asturo fain lam yajid hadduusan helin ilaa an yajmaca kahiiban min ramlin inuu uruuriyo tuurmo tuurmo oo oo bacaad ah bacaad ama xaani ah inuu wax kaleba hadduu waayo oo waxba uu heli waayo inuu xaani uruursado oo bacaad intuu uruuriyo waxoogaa taag iyo kuusmo ka dhiga mooyaane falyastatir ha isku asturo inta hadduu xataa wax kala waayo xoogaa intuu carada kuuskuusoo buurbuuro salka ha galo maxaa yeele faina shayaana shaydaanku yalcabu wuu ku ciyaari bimaqaacidi bani aadam ibni aadam dabadiisuu ku ciyaaraya nebigu marka wuxuu yidhi man facala sidaa ruuxii yeela faqad axsana waa wanaajiyey waman laa ruuxaan samaynina falaa xaraja dembi male xadiiku waa saa xadiidka lafdigiisu waa saa weliba qeyb horaan ka soo tagnay mushaahidan ka soo qaaday xadiikani bi hada lafdi xadiiu abi hurayra wey marka xadiiu caaisha ma aha abu daawuud baana soo saaray waana aciif waana daciif sanadkiisaan ka wada macnaha waxaa ku jira in la yidhahdo alxusayn alxubraani ama ximyari oo majhuul ah dahabi iyo ibn xajar iyo khasraji iyo say leeyihiin ninkaasi waa majhuul sanadka xadiiku ninkaasu ku wareegay saas daraaddeed baa imaamu dahabi wuxuu ishaaray xadiiku inuu daciif yahay waxaase saxiixiyey ibn xibbaan xaakim iyo ibnu mulaqin waxaana taxsiiniyey ibn xajar fi lfatxi nawowi fi majmuuc sharx muhadab waxaa daciifiyey asheikh albani caleh raxmat ullah cilada xadiidka uu loo daciifiyeyna waa taasoo nin majhuula ku jira saasmanayb xadiidkuse wuxuu ku sugmayaa oo uu xasan likayrihi ku noqonayaa qeybtiisan hadda inoo qoranoo man ata alghaa'ita falyastatir ruuxii saxaro yimaado xaajo gudanaya hays asturo haahid ma leeda mise ma le ya haahid way leeda salaadda maynan soo marin axaadiistii is-asturidda soo maynan soo marin marka markii la xaaje gudanayo in lays asturo oo dadka indhahooda layska asturo oo ruuxu ama meel asturan uu galo ama uu fogaado ilaa uu dadka ka qarsoomo taasi waxa weyaan shaahid bay leedaho axaadiis kala u markhaati kacaysa ah, soma qaybaha kalean shaahid loo hayn laakiin qaybtaasi shaahid way leedahay sidaas daraadeed baa sawaabka waxaa la dhihi karaa xadiidku qeybtiisan hadda meesha ku qoran waa xasanun lishawaahidihi waa xasanun lishaahidihi ama shawaahidii saas macana man ata alghaa'ita falyastatir hays asturo meesha caaisha uu idin marka abu hureyre ka dhiga meesha caaisha xadiidka abu hureyre ka dhiga xadiidku wuxuu faa'iideynayaa inay waajib tahay markii xaajada la gudanayo in lays asturo cawrada in la faydana inaysan bannaanayn dadka oo ku arkay bal waxaaban bannaanaynba markaad xaajo gudanayso oo kaadi ama saxaro gudanayso inaad marada mar horeba soo faydato lama ogola waxaa la rabaa markaad dhulka u sii dhowdah inaad marada faydato lanna cawradan waxa loo qaawinayo meesha aabad ku jirtideen waa daruura soo maha wadaruuratu tuqadaru biqadariha qiyaasta daruurada in laga badiyo oo laga badbadiyo lama rabo waa bakti cun oo kale waay baktigii lagu ogolaada baktiga hadday hal cantuuga kugu filan tahay cantuuga labaad ma daruuray kuu tahay ya kuma sooma marka meel fog inaad marada ku soo dhigato intaa aad meesha ka imaanaysoo dhan xaajada wixii ka horeeyo oo dhan ma bannaana way maana daruuro uma haysid sooma sidaas daraaddeed baa nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka abu daawuud iyo bayhaqay soo saareen oo xadiis saxiix ah ayaa min xadiidi cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi nebigu sal lay slam kaana idaa araada xaajatan nebigu markuu dan iyo xaajo rabo wuxuu ahaan jiray laa yarfacu thawbahu maradiisa muusan faydi jirin oo kor isaga qaadi jirin xataa yadnuwa min alardi ilaa uu dhulka u dhowaado ilaa uu dhulka u dhowaado markaasuu marada faydan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed yani waxa weyaan inaad cawrada faydo iskaba dhaafe xataa yani waxaan ka wadaa macnaha xaaladaa uun adulka usii dhowdahay baa la ogolyaha manaa inta ka horraysama leanna markaad keligaa tahay oon lagula joogin xataa cawrada in layska qaaqaawiyo lama rabo allahuma lixaaja ama daruura calaad noocaas oo kale wey nebiga sal lay waslam markay saxaabadu waayad weydiiyeen cawraatuna maa na'tii minha wamaa nadar maxaan la nimaadnaa maxaanse ka tagnaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam ustur cawrataka ila min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ka qari waxaan xaaskaaga ka ahayn ama addoontaada markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay haddaan dad la jooga war haddaad heli karto inaan cawradaada la arkin inaan la arkin keligey haddaan ahay ka warramo ina allaha axaq an yustaxyaa minhu min annaas buu ku yidhi ilaahay baa u xaqnimo badan in laga xishoodo dadka xishoodkaas ka xishoonayso alle inaad ka xishootaan ka mudan buu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh marka lama ogolo xataa haddaad keligaa in cawrada layska fadfaydo lama rabo saas way macnaha ayib wa canha caaisha waxaa laga warinaya radi allahu canha ana anabiya nebigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii kharaja uu baxo min alqaa'iqi meeshuu ku xaaja gudanaya markuu ka soo baxo qaala mid yidhaahduu ahaa nebigu sal lay slam ufraanaka allow dembi dhaaf baan ku weydiisanaya ufraanaka Eh, macnaa waxa weyaan asaluka gufraanaka ah, ilow dambi dhaafkaagan ku weydiisanay ahrajhu waxaa soo saaray alhamsatu shantii wasaxaxahu waxaa saxiix yeelay abu xaatim araazi weye walxaakim abu cabdilah waxaa waafaqayoo sidoo kale saxiixiyey dahabi alimaam nawowi ibnu xajar ibnu qusayma ibnu xibaan sheikh اlalbani cala aljamiic araxma raggaasoo dhan baa saxiixin xadidku sugay xadiidku wuxuu inoo faa'ideynaya marka laga soo baxo musqusha dikriga mashruuca oo ah kufraanaka waxoogaa intaasuu nebigu kufraanaka ka dhahay ilaahw intaa ii dhah qaar waxay leeyihin maadaama ilaahay subxaana wa tacaala culayskii xarada kaadidii hayay ka fududeeyey taasaa waxay xusuusinaysaa inuu ilaahay weydiisto dembiga culayskeedana inuu ka fududeeyo taasaa xoogaa ku dhalisa xusuusta adiga waa iska ijtihaadaad culimee laakiin uun dikriga mashruuciyadiisa umaa laga qaada wixii aan dikriga oo adkaar kale ah oo soo aroortay musqusha markii laga soo baxo wax ka sugan ma jiro wax ka sugan ma jiro halka dikri ee sugan musqusha marka laga soo baxo waa kaa keliya qufraanaka biso maala kan idha alxamdu lilahi aladii adhaba cani اlada wacafaani sooma waa daciif kaa iyo wixii ka soo hadho dhan waa daciif gufraanaka basa ayaa sugan saas maa wixii kale ma sugan ui ata nabiyu nabigu sal lay slam wuxuu yidhi wuxuu yimid alghaa'ita meeshii godka ahaydee uu ka xaagsa gudanayey fa amaranii wuxuu i amray nebigu sal lay slam an aatiyahu inaan ula imaadoon u keeno bialaaati axjaarin saddex dhagax kac saddex dhagax ii raadi buu yidhi oo ku isjeesta macnaha fawajadtu waxaan helay buu ihi haddaan mascuud ahay xajarayni laba dhagax baan helay buui saddexdii laii diray laba un helay walam ajid man aanan helin aalian kii saddexaad ku saddexaad ma helin faataytuhu markaasaan ula imid nebiga sal lay slam ataytuhu waxaan ula imid birawhatin digo ama saalo saas man cinda ibni khusayma waxaa ku cad yani rawhata ximaar dameer saaladii dameer saaladiibay ahaydfaahadahumaa wuxuu nebigu qaatay akhada wuu qaatay humaa labadii dhagax wa alqaa wuu tuuray alrawsata saaladiina wuu tuuray wa qaala wuxuuna yidhi haada kani rijsun waa nijaas aw amase rigsun waa wasakh waa isku mid rijsun aw rigsun waa shayga mustaqdarkee wasakhda ah ayaa asalkiisa la yidhaahdaa xaaraamna waa loo isticmaalaa nijaasana waa loo isticmaala akhrajahu waxaa wariyey xadiidka albuhaariyu buhaari baa wariyey kadalika nasaai ibnu maaja baa soo saaray wazaada wuxuuna ziyaadiyey axmedu axmed wadaara quطniyu iyo daara quطni iyo bayhaqi sidoo kale waxay siyaadiyeen nebigu inuu ku yidhi i'tinii ii keen oo iila imow ibnu mascuudow bikayrihaa saaladan waxaan ahayn markuu laba dhagax qaatay saaladiina iska tuuray intaa muuse nebigu ku aamusine ziyaadadan axmed iyo daara qutni ay sheegeen sida ay leedahay nebigu wuxuu ku yidhi ku kale ii keen ah, ku kale ii keen ayb i'tinii bikayri hada ziyaadadaas dambe axmed iyo daara ay soo saareen sanadkeeda dacfi baa ku jira laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidkii salmaan een soo marnay ee ahaa wa an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar soo maha nebigu wuxuu naga reebay inaan ku isjeedsano wax ka yar saddex dhagax somana soo mari kaasaa umarkaasi kacayo ziyaadada ayib bal cinda ibni khusayma lafdigeesaa ku sicado lafdiga ibni khusayma wuxuu yidhi walaa naktafi biduuni alaaati axjaar ah, inaanan ku kaaftoominna ku gaabsanin saddex dhagax wax ka yar laysa fiiha rajiicun walaa cadmun taasoo lafna ayna ku jirin saalana ayna ku jirin wax saddex ka yar inaanan ku gaabsanin ayuu nebigu sal lay slam ayuuna amray wuuna naga reebay inaanu ku gaabsanno saddex wixii ka yar wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi ina rasuula lahi sal lay slam rasuulku nahaa wuu reebay an yustanjaa in lagu istinjoodo bicadmin laf aw amase rawsin ama digo ama saalo wa qaala wuxuuna ihi nebigu sal lay slam inahumaa lafta iyo saaladu laa yutahiraani waxba ma daahiriyaan rawahu waxaa wariyey xadiidkaasi addaara qutni baa wariyey wa saxaxahu wuuna saxiixiya ayb xadiidka bukhaari baa soo saaray lafdikaa ku dhow ku soo saaray wuxuuna ku siyaadiyey abu hurayre wuxuu yihi nebigu markuu ka faaruqay oo uu istijaystay oo ismariyey ayaa waxaan idhi buu idhi maa baalulcadmi waalrawth waxaan ujeeda markuu xadiidka noo sheegay kadib baan su-aal weydiiyey buu nebigu sal ly slm oo waxaan idhi buu ihi maa baalulcadmi waalrawth lafta iyo saalada xaalkoodu muxuu yahayo aada u diiday in lagu isjeesto markaasaa nebigu wuxuu yih sal lay aslam hiya min acaami اljinni jinka cuntadiisa waay dad walaalihiinoo jin abaa cuna sidaas daraaddeed ha ka wasakhaynina ayb xadiid cabdillaahi bin mascuud baa isagana jira oo marfuuca muslim baana muslim baana soo saaray waa xadiidka caanka ku ah yacni xadiidkii wafdigii jinka habeenkii nebiga la kulmeen xadiikaas ah, xadiidkaasi waxaa ku yimid markuu nebigu wafdigii jinta u yimid ee qur-aanku ka warramay markay u yimaadeenoo nebigu qur-aanka ku dul akhriyey oo ay rumeeyeen oy noqotay inay dadkay ka yimaadeen u noqdaan oo diinta gaarsiiyaan bay nebiga sahay weydiisteen waxay yidhahdeen socotaanu nahay sahayna waa u baahannahay sahayna siibay dheh markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay aslam lakum kullu cadmin dukira smullaahi calayhi yaqacu fii aydiikum awfara maa yakunu laxman laf kasta oo ilaahay magaciisa lagu xusay markii la gowracahay ayaad leedihiin oo gacantiina ku dhacda xilligii hilibka ugu badan uu saarnaa iyadoo ah baad leedihiin laf kastaoo ilaahay magaciisa lagu xusood bannaan ka heshaan maalinta igu hilihiliid badnayd bay idiin noqone sahaydaa qaata horta ayb wa kullu bacratin calafun lidawaabikum buu ku yidhi saalo kastana waxay calaf u tahay iyo daaq xoolihiinna ayb markaasaa nebigu wuxu yh sal l saxabada ku yidhi falaa tastanjuu bihimaa labadaa ha ku istijaysanina fainahumaa طacaamu ikhwaanikum waa walaaladiin cuntadoode ah, yani waxa marka muxuu kutusaya saaladuna waxay cunto u tahay jinka xoolihiisiiy wuxuu dhaqdo lafuhuna waxay cunto u yihiin jinka laf ahaantiisa halkaa marka maxaa ka soo baxay ha ka wasakhaynina wa ilan jinku dad muminiinay leeyihin soo ma dad oo duruusaha dhegaysto masaajidda nugula tukadaa jira oo jin ah. ah marka ciladaasi waa jirtaa cilada labaadna waxa weeye oo nebigu ku cileeyey labadooda inaan lagu dahaaro qaadanin fainahumaa laa yuahiraan waa xadiiska hora soma fainahumaa laa yuahiraan waxayna u daahirinaynin saaladuna waa nijaaso nijaasana nijaaso ma daahiriso ma laftuna waa shay sibsib ah oo meeshii la tirahayay wax ka tiri mayso soma waa sidii adigoo dhalo qaatay oo yidhi waxbaan iskaga tirahay inay ku hadlaysi waxbay kaa tiraysa ciladaasina waa jirta fainahumaa laa yuahiraan waa sax inay jinka cunto u yihiinna iyadana waa sax labada cilaba nebiga way ka soo arortay salawatu rabbi waslamu caleyh saas man ayb waxaa loo daliishaday xadiidka dambe inahumaa laa yuahiraan ayaga keyrkood oo waxyaalaha laysku daahiriyo lagu istijaysta ah ruuxu markuu ku istijaysto ama waraaq ama macnaha dhagaxyaan ama inay daahirinayaan meeshii la mariyey siday biyuhu u daahiriyaan wuxuuna radinayaa madhab culimmada qaarkood ay ku tageen sida riwaaya can imaam axmed oo ah yani dhaguxu iyo waxa la midkii meesha ma daahiriyaan laakiin cibaadada unbaa lagu banaystaa waa mubiix laakiin raafic lilxada maaha ra'yigaasu daahirka xadiidku radinayaayo waa muahir meesha si rasmi u aahirinaysa waa si goorma markaad istiraahdo meesha waa aahir noqotay intaad tirto wixii meesha ku yaal <clears throat> xadiikaas marka labada xadii waxaa qaatay xadiidka waxaa qaatay imaam shaafici axmed iyo asxaabu alxadiid oo waxay shariyeeyeen dhagaxyaanta marka lagu istijaysanayo inaysan saddex ka yaran bishari laakiin waa inay meesha dahiraan oo nadiifiyaan hadday nadiifin waayaan waa laga kordhin karaa laakiin tiro isdheer waa inay ugu dambayso an toddoba sagaal ila afar saddexse kama yaran karaan sidaasay ku tageen a'imada shaafici axmed iyo asxaabu alxadiid waana sida sawaabka inaan laga yarayn karin xageen ka qaadanaynaa nahyiga iyo axaadiista faraha badan kuso arortay sooma ayb ah, ta kale weeye culimmadu waxay leeyihiin saddex dhagax oo kale madax bannaan ama saddex waraaqood oo kale madax bannaan inay noqdaan laazim ma ahee saddex tirmaa laga wadaa alaaa masaxaad baa laga wadaa xataa haddaad hal dhagaxoo kuusan saddexdeedsa dhinac aad isticmaasho waa saddex dhagax oo kale madax bannaan oo kale waraaq dheer intaad isku laalaabto haddaad dhinac ku tirto dhanka kale ku tirto saddex masxo wa himadu maaha saddex kale madax bannaan bay leeyihiin waxa weyaan waa alaaa masaxaad saasaa laga wadaa ayay odhanayaan culimadu midda kale dhagaxu axaadiistu tilmaantay yani daati ahaan isagu maqsuudu maaha binafsihi maqsuud maaha ee waxaa laga wadaa un wixii nijaasada meesha ku taalla zuulin karoo dhan qori ha ahaado waraaq ha ahaado wixii un zuulin karoo dhan ayaa la mida macna waxaa kaloo iyadana laysku khilaafay ma laazim baa markaan isticmaalayo inaan tiro isdheer ka dhigo haddaaman afar ku gaabsado meeshii daahir ma noqotay mise ma noqon axaadiista daahirkeeda sida ka muuqataay tiro isdheer in laga dhigo witir laga dhigaay saddex iyo shan waa laazim sidaana culimada qaarkood baa ku tegey shaafici iyo keyrkii waxay ku tageen inayna laazim ahayn waxayna axaadiista nahyiga iyo amarka kaga sarfiyeen xadiis daciifoo abu daawuudka ku yaal oo xadiiskii aynu soo marnay sheegayna macnaha waxa weeyaan yani man istajmara falyuutir man facala faqad axsan waman laa falaa xaraj xadiikaasay saariif ka dhigeen waana daciif mar haddaan saariif lahaynin waa in marka baaqi lagu ahaado witrintii inay laazim tahay saas w mana waa in witr ay noqoto su-aal kalea lays haddii labada dhinac ee wax ka yimaadaan midkood wax ka soo baxo ama dhanka dambe ama dhanka hore midkood hadduu yahay garanayo saddex baa laga dhigi haddii ay ku filaan weydo waxaa laga dhigi shan hadday ku filaan todoba hadday labadii dhinacba wax ka soo baxaan ma saddex unbaa loo wada isticmaali oo isku tiray noqonayaan mise mid walba waa kala madax bannaan yihin daahirka axaadiista sida ka muuqata inay kala madax bannaan yihiin oo xaggan horena iyo xubinka kaadidu ka timaadana saddex baad siin xagga dambena saddex baad u isticmaali lix bay noqdeen soo ma laakiin waa laba xaajo kale madax banaan ha isku darin adugu sidooday u kale madax bannaanya haddii ay kaafin weydo mid walba shan baad ka dhigi karta saas man isku darkoodu waxaa laga yaabaa inay shafci noqdaan oo witirka ka baxaan laakiin haba isku darinba mid walba goolidiisu madax bannaanya hal mid keliya markuu noqdo sawitru ma baahdeen markay laba noqdaanna mid walba goonidiisu u madax bannaan yahay aahirka xadiis saasaa ka muuqata bacdu ahlicilmimaana saa maraya man an abi hureraa radi alahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sl lay sl rsulku wuxuu yihi istanzihuu iska nadiifiya min albawli kaadida iska nadiifiya maxaa yeeley faina caamata cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa intiisa badan minhu kaadida xaggiisu ka ahaa kaadidaas sabab ah rawaaxa waxaa wariyey xadiidkaasi adaara baa wariyey wuxuuna sawaab ka dhigay inuu mursal yahay wuxuu yidhi daara asawaab anahu mursal ayb walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday akaru cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa badankii min albawli kaadidu ka ahaa xadiiku xaal uu xaakim u min xadiii abi hurayra lakin xaakim lafdigiisu waxa weeye akaru cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa badankii min albawli kaadi buu ka ahaa kaadidaas sabuu ah ama min albawli min ajli bawli kaadi sabutii buu ahaa wa huwa saxiixu lisnaadi xadiidkani sanadkiisu waa saxiix saas man ayib xadiidka waa kan xaakime eh. waxaa soo saaray sidoo kaleeta axmed ibnu maajah daara qutni min xadiidi abi hurayra bilafdi waxay ku soo saareen aktaru cadaabi alqabri min albowl waxaana saxiixiyey bukhaari daara quطni xaakim dahabi shahiid buuna leeyahay cabdullahi bn cabaas laga warinay xadiidku marka waa sugan yahay shahiidkiisuna waa xadiiskaad garanaysaan sooma garanaysaan xadiidkii labadii nine qabriga lagu cadaabay ama axaduhumaa fakana laa yastatiru min albowl wa fii riwaaya laa yastanzihu min albowl midkood kaayiduusan iska asturi jirin sababta qabriga loogu cadaabay marka taasi macnaha waxay kutusaysaa in ruux kaayida iska ilaaliyo istinzaaha iyo istitaarka waxaa laga wadaa inuu ruuxu markuu kaajayaba iska jiro inay kaadidu ayna jidhkiisa gaadhin inay jidhkiisa gaadho waa inu iska ilaaliyo oo maalan hadduu meel ku kalleedhinayo o kale waa inuu iska hubiyo inayna kaadidu kusoo noqonayn wahaakada haddii ay gaadhana oo si uusan ku talagelin kaadidu jidhkiisa ay u gaadhana waa inuu iska dhaqo iska nadiifiyo saasaa laga wadaa macnaha haddiise laakiin ruuxu uu noqdo intuu kaajo un kaayada inu isku halleeyo sida dadkan aan diinta lahayn iyo dadkan aan tukanin iyo intuu kalledhiyu aayar iska gashanaya waaba iska socdaa aadidii iyo wixii o dhan waa hallaysan marka taasoo kaleeta waxa weye waa cadaab bay sabab u noqotaa qabriga in lagu cadaabo nebiguna wuxuu ku sheegay sal lay slam inay dambi weynta wamaa yucadabaani fii kabiir sooma wamaa yucadabaani fii kabiir balaa inahu kabiir bu nab sal waa weynta midda hore yani waxa wey maa yucadabaani fii kabiir yani inay ka tagaan baan ku weyneyn sida culimada qaarkood ay leeyihiin laakiin dembi ahaan waa weyn wayse u fududayn inay ka tagaan ayb wa can suraaqati bni malikin a ah. ah markanuu nabigu leeyahay dhagxeynta i keen xaajadiis waa dhamayst laazim maa inuu xaajo fadh xaajadiis waa dhammaystay laakiin xaajadii buu iska tirin xaajada tirideedii baa u laaban lakin xaajadii waa gud sooma markaa way markuu leeyahay i keen wacan suraaqat ibni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi callamanaa wuuna baray rasul sal lay aslam rasuulku wuxuuna baray fi lkhalaai xaaje gudashada dhexdeed markaan cidlaysannahon aanu xaajo gudanayno an naqcuda inaanu fadhiisanno cala alyusraa lugta bidixda ah nansiba inaanu taagnoon oogno alyumnaa midda midigta markaad fadhido inaad cuskato ood salkaaga cuskiso lugta bidixda aad isu badiso middii midigta ahaydna ay taagnaato oo iyada culayska laga fududay rawah waxaa wariye albayhaqiy baa wariye buu ihi bisanadin buu ku wariyey daciifin oo tabar yar tabar daran sax wey xadiidku waa daciif kafaana allahu ma'uunatahu sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo mubham ah mubhamku waa laba nin oo magacoodaba la sheeginba taasi waa asbaabta dacfiga waxaa kaloo ku jira nin la yidhahdo maxamed ibn cabdiraxmaan oo majhuul ah sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaam albuusiri fi lisxaaf nawowi fi lmajmuuc xadiidku marka ma sugno ma sugno waxba yuusan ku lurin mar hadduusan sugnayn labadaada lugoodba isaga fadhiis culimada qaarkood waxay leeyihiin xadiiska markay tacliilinayaan lugta bidixda ha la cuskiyo waxay leeyihiin caloosha bidixda u badan bay dheh marka waxay fududaynaysaa inay si fudud wax u baxaan qaarkoodna waxay yidhaahdeen sababta loo yidhi waxa weeye midigtii baa la karaamaynaya oo dee midigtu inay mar walba karaamayna soma soo mar karaamaynta midigtaa loo yeelay laakiin waxaasoo dhan waxay socon lahayd hadduu xadiidka sugmi lahaa hadduuse xadiikiisa sugmi ma war baa inoo yaal saas man sabit alcarsha samanqushu baa la dhaha bal marka carshiga sug markaa xarxarab laakiin carshigiion sugnaynoo dhachayaba haddaad xarar ku bilowdo soo qalad maa waxba haxarina bal horta sugmadiisa ka hadal ma sugna xadiisku wacan ciisa bni yazaadin ciise bnu yazaad waxaa laga warinaya can abiihi aabihi buu isaguna ka warin radi allahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii baala uu kaajo axadukum midkiin markuu kaajayaa laga wadaaye falyansur ha firdhiyo idaa baala markuu kaajaw oo kaayada dhammaysto axadikum midkiin falyansur ha firdhiyo dakarahu xubinkiisa taranka alaaa maraatin saddex goor ha firdhiyo saddex goor ha ruuxa wey macnaha si wixii yani waxa weeyaan qasab qasabada yani dakerka wixii ku laabnaa su uga soo baxo rawaha waxaa wariyey ibnu maaja baa wariyey bisanadin daciifin buu ku wariyey xadiikaasi ibnu maaja baa wariyey waxaa kaloo soo saaray axmed abu daawuud fi lmarasiil bayhaqina wuu soo saaray xadiidku sanadkiisu waa daciif buu inuu yidhi ibnu xajar wa xadiidku waa daciif sanad ahaan ciladiisuna waxa weeye ciisa ibnu yazda soo inama dheh ciisaha iyo aabbihii uu ka warinaya labaduba waa majhuul lama yaqaano ah, waxay yihiin lama garanayo ibnu maciin cuqayli ibnu xajar abu xaatim baa sidaa yidhi inay majaahiil yihiin sidoo kaleeto sidaas daraaddeed ba alimaam nawowi wuxuu yihi itafaquu cala anahu daciif culimada xadiisku waxay isku waafaqeen inuusan xadiiskaasi sugnayn oo daciif yahay isagana waxa weye warkiisa halkaa inagaga muhimadiisu waxa weeyaan adiga inaad hubiso uun oo malahaaga u bato in kaadidii aad iska dhammaysay intaa in malahaagu u bato unbaa muhim haddii aadan si kaleeto aadan ku hubsan karin inaad xubinka ruxruxdo mooyaane ruxrux markaas wuxuu soo galayaa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib markaa imanaya ah, hadiise laakiin adoon ruxin ba ay kaa dhammaan karto oodan u baahnayn xadiisaad cuskan marka meesha ma jiro xadiidku muhimmadiisu waxa weeyaan uun kaadidii in layska dahiro oo layska dhammeeyo waswaas badan buu geliyey dadka oo kutubta fiqiga waxaa la yidhahdaa madaahibta baabu dahaara marka la joogo madhabka ugu ixtiyaadaad badan waa madhabka shaaficiyada sidaas daraaddeed oo marmarka qaarkood kutubta furuucdu waxay gelisaa dadka waswaasaan caadi ahayn mid waxaad arkaysaa musqusha wuxuu ku jiraya wakti dheer war maxaa kugu dhacay istibraa baan samaynahayaabuu ku leeyahay maadodhabaash waa kadeeday haddana waxaad arkaysaa isagoo soo baxay oo banaanka usoo soo baxay oo marada gacanta hoosta kagala jiro haddana wuxuun tirtirahay wuxuun nadiifinahayd arkay kullu daalika waxa weeyaan waa taqriiban waxa waa nooc oo yani waxa wey yani marmarka qaarkood hulwi noqon karta wey man inaad uun malahaaga u bataa muhima in shaygii kaa dhammaaday haddaad malahaaga u badisood ka istijooto bas wa hasku zuulugoyn waa ti waswaadka alla xidha laisku ogaay laakiin iska hubi oo u badi inay kaa dhammaato kaadidii saas wey macnaha وcan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam sa'ala wuxuu weydiiyey ahla quba reer quba ayuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ina allaha alle yusnii wuu ammaanayaa calaykum korkiinna waa idin ammaanaya ee maxaad samaysaan yani aayaddiian soo marna xali soomina soo sheegin ha aayaddii fiihi rijaalun yuxibuuna an yataطaharuu quba baa laga hadlaya quba rag waxaa jooga jecel inay isdahiraan ilaahay baa idin ammaanaye bal warrama maxaad samaysaan faqaaluu waxay idhahdeen inaa anagu nutbicu waxaanu raacinaa alxijaarata dhagaxyaanta ayaanu almaaa biyo raacinaa markaanu dhagaxyaan ku istijoonno ayaanu kadib waxaan ka dabageynaa biyo oo biyo iyo dhagaxyaan baan ku wada istijoonnaa isku darnaa rawaha waxaa wariyey xadiidka albazaaru bazaar baa wariyey bisanadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran xadiikaasi wa asluhu asalkiisuna fii abi daawuuda watirmid xadiidka marka uu yahay in dhagaxyaanta iyo biyaha laysku daro ahlu qubana xadiidkooda uu yahay ma sugna waa daciif lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo moxamed ibn cabdilcasiiz azuhri oo daciif ah waxaa daciifiyey alimaamu albukhaari nasaa-i abu xaatim waxaa kaloo sanadkiisa ku jira nin la yidhahdo cabdullahi ibnu shabiib arabci ama ribci isagana waxaa daciifiyey abu axmed xaakim dahabi ibni xibaan iyo ibni xajar laba nin oo dacafaa marka sanadkiisa ku jira waa markee waa marka uu leeyahay waxa ilaahay u ammaanay waxay isku dari jireen dhagaxyaanta iyo biyaha isku darkaa markuu xabiibku yahay yuu daciif yahay laakiin wuxuu sugan yahay oo xasan yahay oon soo marnay soo garamaysaan waa marka uu ay tahay ay yidhaahdeen biyaanu ku istiisaysan jira markaasi waa sugan yahay min xadiisi abi hurera waa nagii soo sheegay naزlat hadihi اlaaya fi ahli quba fiihi rijaalu yuxibuuna an yataaharuu kaanuu yastanjuuna bilmaai fanazlat fiihim hadihi alaaya biyay ku istijoon jireen markaasay aayaddani kusoo degtay xadiikaasaa sugan waa soo sheegnay inay saxiixiyeen alimaamu nawowi xaafidka xaakim iyo dahabi min xadiii cuwaym ibnu saacidatana isagoo suga isagana sheekh albaanina majmuuc uruqii buu ku saxiixiy waa goormo laakiin waa markuu biyo bas yahay amaa markii ay tahay dhagaxyaan iyo laysku daray biyo xadii ahaan ma sugna marka sidaas daraaddeed baa imaamu nawowi caleyh raxmatullah min insaafihi bay ka mid tahay wuxuu yidhi asxaabtanadaa daliishada bu hi xadiikaas kutubta xadiikana laguma hayo buui manaa asal ma leh culimada qaar baa ka daba tego waxay idhahdeen wuxuu ka wadaa asal sugan ma leh kutubta xadiidkae mashhuurkana laguma hayo waa markuu xijaarada iyo biyaha isku darayo saas manaa xadiidku markuu biyo bas yahay kutubta la yaqaano ku yaala ouna macnaha sugayn wa asluu xadiidkan asalkiisu fii abi daawuuda buu ku yaallaa watirmidiy iyo tirmidi abu daawuud iyo tirmidi buu ku yaallaa wasaxaxu waana saxiixiyey ibnu khusaymata saxiixiyey min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu biduuni dikri alxijaarati iyadoon dhagaxyaanta la sheegin oo biyo basa marka ay tahay masaadirtaasuu ku sugan yahay waana sugay abu hurayra cuwaym ibnu saacidata saxaabo badan baa markaa laga wariyaa saas way macna alxaafi ibn qayim aleyh ramat ullah fii kitaabihi kitaabkiisa hadyiga ama zaadka anu zaadulmacaad wuxuu yidhi waxaa sugan nebigu inuu biyo ku istishoon jiray mar marna dhagaxyaal buu ku istishoon jiray marna wuu jamcin jiray qaybta dambe wuu jamcin jiray ah ibnu qayim caleyh raxmatullah waa ismoodsiiye nebiga lagama hayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asagoo dhagaxyaan iyo biyo isla isticmaalay culimadu keliya waxay yidhaahdaan biyaha iyo dhagaxyaanta in laysku daraayay waxay ugu fadli badan uguna fiican yihiin waa dhanka daahirinta meesha meesha nadiifinteeda labadaba marka laysugu daray ugu fiicanta haddaad biyo keliya isticmaashana ayadana waa midda soo raacan haddaad dhagax keliya isticmaashana waad heli kartaa laakiin kuwa horaa ka fadli badan laakiin ficil ahaan iyo qowl ahaantoona nebiga loogama hayo salawatu rabbi waslaa waxaa la hayaa inuu biyo keliya isticmaalay waa la hayaa inuu dhagaxyaan keliya ku gaabsadayna waa la haya laakiin inuu isku daray nebiga kama sugna salawaatu rabbi wasalaamu calayh culimmadu marka way fadli badan tahay in laysku daro markay leeyihiin waxay uun fiirinayaan dhanka nadiifinta iyo nadiifin ogida xagga nijaasada iyo meeshii wax gaadheen man dhankan unbay ka fiirinayaan man laakiin xadiid ahaan uma sugna ayb hal masalaynu baraarujinayna intaynaan ka bixino aan u inaan darsiga kusoo baraarujinay oo ah marka dhagaxyaanta la isticmaalayo ama waraaqaha la isticmaalayo laazim ma aha inaad biyo weydo masaladaas ku baraarsanaan laazim ma aha inaad biyo weydo dadka qaar baa waxay u haystaan inay sida tayamumka oo kale ay tahay ood goormaa la tayamumaa markii un biyo la waayo soo maa qaar baa dadka waxay u fahmeen dhagaxyaantana waxaa la isticmaali karo lagu isjeysan karaa markaad un biyo weydo saas maa ayagoo biyihii halkan yaallaan intaad iska dayso baad dhagaxyanta isticmaali karta ama waraaqaha isticmaali karta labadu waa kuu bannaan yahi sidaas way macna si adiga manaa waa w ku nadaafad badan adaa garan laakiin haddaad tan isticmaashana waad ku cibaadaysan tan haddaad isticmaashana waad ku cibaadaysan labaduna waa ku simeeyeen ayib biyaha ka nadiifid badan ficlan nebiguna aad u isticmaali jiray laakiin dhagaxa iyo wixii la midana sidoo kale waa muahir weye hada wabilahi towfiq wsal allah waslam ala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi waslm